alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wالsalaaةu waلsalaamu عalى rasuuli الlah wعalى aalihi وصaxbihi aجmaعiin wbacd qaala اlmualifu raximah اllahu taعaalى baab اlcadad cadadka baabkiisii hada maxaluhu mabxaثuh iclam waxaad ogaataa ana alfaad alcadadi cadadka alfaadiisu calى ثalaaثati aqsaamin saddex qeybood weeye alawalu kan hore maa qeyb weeye yejri soconaya calى اlqiyaasi qiyaas ku soconaya oo fa yudakaru waa la tadkiirinayaa maca almudakeri mudaker maciisa wa yuanahu muanath ayaa laga dhigayaa maca almuanahi muanath marka la tirinayo wa huwa isaguna alwaaxidu waaxid weeye wاlاثnaani اثnaan weeye wamaa qeyb weeye kaana ahaaday calىa siiqati faacilin faacil siiqadiisa oo wasankaa ku yimid taquulu waxaad ohanaysaa fi lmudakeri waxaad ohanaysaa waaxidun waثnaani baad ohanaysaa waثaani waثaaliث ilaa caashir baad ohanaysaa laga gaaro wa fi lmuanaثi muanaثadin waxad ohanaysaa waaxida waثnataan calى luqati xijaaz aw hintan calى luqati bani tamiim waثaaniya waثaaliثa ilaa caashiraad ohanaysaa wakada waxaa kaa la mid ah idaa rakibta maca alcashara haddii aad tarkiibiso mca cashara iyo cadadkaa ka yar aad isku keento aw gayrihaa yani cashare waxaan ahayn aad tarkiibiso ilaa anaka taأtii laakin anaka taأtii waxaad la imaaneysaa baxada wa ixdaa baad la imaaneysaa meeshii waaxid iyo waaxid ah waxaad la imaaneysaa axad iyo ixdaa waxaadii waxaadii aad la imaaneysaa fataqulu waxaad ohanaysaa fi lmudakeri cindii axada cashara واثنى caشhر وxاadiya caشhر وثانiya caشhر وثالثa caشhر ilى taasع caشhر و في المؤنثi مؤنثkina waxaad ohanaysaa إحدى caشhرaةa واثنتا caشhرaةa وxاadiyaةa caشhرaةa وxاadiyaةa caشhرة وثانiyaةa caشhرة وثالثaةa caشhرة ilى taasعةa caشhر laga gaaro وتquل waxaad ohanaysaa الxاadي والعشhروuن والثاني والعشhروuن baad ohanaysaa ilى taasع وتسعيin laga gaaro وإحدى وعشhروuن baad ohanaysaa iyo واثنتا وعشhروuن والxاadiyaة والعشhروuن والثانiyaة والعشhروuن ilى التاaسعة والتسعيin laga gaaro halkan wuxuu ka waramaya sheekhu raximah الlah baab u ka dhigtay baab الcadad cadadku waxaa la yidhaahdaa maa yaqacu jawaaبa لkm oo wixii kam jawaab u noqda wixii kam jawaab u noqda ayaa markaas cadad la yidhaahdaa waaxid iyo اثnaana marka waa soo guda gelayaan haddii lagu weydiiyo kam cindaka kam kitaaban cindak haddii su-aal lagugu weydiiyo waxaad sheegaysaa tiro waxaad oranaysaa waaxid ama ithnaan ama khamsa tiraad sheegeysaa laakiin qaarkood ama xisaabku waaxid yani markaas ooma arkaan inuu markaas cadad yahay asaga ooma arkaan sababto waxaa weeyaan waxay lehin wixii waaxid ka badan weeya cadadku iyo tiradu marka cadad waa wixii kam jawaab u dhici karo weeyaan maqsuudka halkan ama waxa uu ka waramayo waxa weeyaan xagga tadkiirka iyo xagga taaniiska yani cadadka xagga tadkiirka xagga taaniiska muxuu noqonayaa yani miyaa la tadkiirinayaa miyaa la taaniisinayaa sidee la yeelayaa marka qaabkii la yeeli lahaa ayuu sheekhu ka warramaya alfaad اlcadad min xayu tadkiir wataaniis ayuu inoo sheegayaa goormaa la tadkiirinaya alfaadda cadadka goormaa la taaniisinaya ayuu inoo sheegaya marka sheekh wuxuu kusoo khulaaseeyey eh, saddex qaybood ayuu kusoo khulaaseeyey ku soconaysa qiyaaska maa yajri calى اlqiyaas calى اqiyaasna waxaa loo jeedaa ay calى اasli asalkay ku soconaysaa asalkaasoo ah macduudka iyo waxa la tirinaya hadduu yahay mudaker cadadkii mudaker baa laga dhigaya waxaa la tirinaya hadduu yahay muanathna cadadkii muanath baa laga dhigaya waa qeybta koobaad weeye qeybtaas wuxuu inoo tilmaamay sheekhu raximah اllah waa waaxid iyo ithnaan labadaas iyo cadad kastoo calىa wasni faacil ku yimaada intaas haddii waxaad aad tirinayso uu yahay mudakr mudakar baad ka dhigaysaa haddii waxaa aad tirinayso uu yahay muanathna muanath baad ka dhigaysaa ayb mithaal buu siiyey mudakerkii waxaad ohanaysaa waaxidu ayib waaxidu baad ohanaysaa mudakr markaad tirinaysid waxaad ohanaysaa ithnaan marka waxaad tirinaysa uu yahay muanath waaxidu iyo ithnaan طيب على وزن faacil waxaad ohanaysaa thaanin thalith ayib raabic khamis saadis saabic taasic caashir thaamin taasic caashir ayaad ohanaysaa calىa wasni faacil hadduu ku yimaado gacantaad waad ka reebeysaa waa haddii la tirinayo haddii la tirinayo markaasi mudaker haddii la tirinayo haddii muanath la tirinayo waxaad ohanaysaa waaxidatun tabaad ku daraysaa waaxidatun ayib ithnaan ama ithnataan ama thintaan waa laba luqo oo isku mid weeyaan ithnataani waa luqatu ahli xijaaz thintaana waa luqatu bani tamiim marka ithnaani odhan maysid ima ithnataani waad odhanaysaa ama thintaani baad odhanaysaa marka laba dumara ama laba muanasa ah aada sheegeysid ayb calىa wasni faacil markaad ku keenaysa waxa onaysaa thaaniyatu markaad aad tilmaamaysid ama aad tirinaysid muanath thaaniyatu thaalitثatu raabicatu khaamisatu taa baad ku daraysaa thaaniyatu thaalitثatu raabicatu khaamisatu saadisatu saabicatu thaaminatu taasicatu caashira meesha ninka ad lahayd thaanin thaaliث thaaliث raabic khaamis aada lahayd tabaad ku daraysaa marka kuwa waxaa loo yaqaanaa maa yejri cala alqiyaas qiyaaskii buu ku soconayaa macduudka la tirinayo ayaa la waafajinayaa macduudka la tirinayo ayaa la waafajinayaa hadduu mudakar yahay waa mudakar baa laga dhigayaa hadduu muanath yahayna muanath ayaa laga dhigayaa marka eh, mithaaluu sheekhu marka inoo tiriyey iyo tusaalayaal meesha waaxid mudakarku ahaa gabadhuna waaxida ay ahayd marka cishiriin lagu daro oo loo geeyo waxaa la odhanayaa ninkii axad meeshii waaxad axad wowgii hamza lagu bedelaya axad gabadhina waxa la ohanayaa ixdaa ixdaa wa cishruun waa la ohanayaa ixdaa wa marka qeybta hore yani sheekhu saasuu inoogu tiriyey ithnaan mooyaane inta kalena waa markaasi waa mبni weeyaan lakiin isna iyadu waa mcrb waa mulxaq bاmثanى mثanى la haleeshiinaya mثane ayaa la haleeshiinaya marka qeybta hore waa qeybtaas weeyaan qiyaas bayna ku soconaysaa waa iska sahlantahy marka iyadu mar haddii qiyaas lagu soconayo waxaad tirinayso baad eegeysaa hadduu mudakr yahayna cadadkii mudakr ka dhig oo tada ka ilaali haddii uu yahay muanasna tadii ku dar waxa sidaa lagu keenayana waa waaxid iyo ithnaan iyo wax alla wixii calaa wasni faacil ku yimaada cadad kastoo calaa wasni faacil ku yimaada saddexdaa qaybood wey iclam waxaad ogaataa ana alfaad alcadadi cadadka alfaadiisu calaa halaaثati aqsaamin saddex qaybood weeye alawalu qeybta hore waxa wey maa qeyb weeye yejri soconaya cala alqiyaasi qiyaas buu ku soconayaa ama yejri daa'iman cala alqiyaas qiyaasna waxaa loo jeeda asalkiisii buu ku soconayaa oo asalku muxuu ahaa haddii la tirinayo mudakar intaada laga reebo haddii la tirinayo muanasna intaada lagu daro taasoo asalku marka cala alqiyaas macnaa al cala alasli sida la yaqaano ee lagu socodsiinaya oo muxuu yahay asalkaasi fa waa mudakar baa laga dhigaya maca almudakeri mudakar marka la tirinayo markuu macduudku mudakar yahay mudakar baa laga dhigaya cadadkii wa waa la taaniisinaya cadadkii maca almuanahi muanath marka la tirinayo muanath maciis wa huwa qismigaasi alwaaxid wاlisnaan waa waaxid iyo ithnaani weeyaan kow iyo labo iyo wamaa qeyb weeye calىa siiqati faacilin faacil siiqadii ku timid sida thalith raabic khaamis caashir ninkii wa waa haani thalith raabic weeye gabadhiina waa thaaniyatun thaalithat raabicatun weeyaan taquul waxaad ohanaysaa fi lmudakeri waaxidun baad ohanaysaa wahnaan markuu macduudku yahay mudakar wathaanin baad ohanaysaa wathaalith ilaa caashir laga gaaro waa haddii aad mudakar tirinayso wa fi lmuanathi wa taquul waxaad ohanaysaa fi lmuanathi fii tacdaadi lmuanathi muanath marka la tirinayo waaxidatun baad ohanaysaa waaxidatun ayib wathnataani tabaad ku daraysaa aw hintaani luqatu bani tamiim ka dambe ka horena luqatu ahlixijaaz wa thaaniyatu waa faaciladii marka labada hor markuu sheegay waaxid iyo ithnaan ayuu marka wuxuu u wareegayaa wuxuu calaa wasni faacil ku yimid wathaaniyatun marka inaantii hore iyo intaanka hore iyo thaaniya laba farqa udhexeeya ta dambe waa calaa wasni faacil tii horena waa isnaan caadiya weeye wathaaniyatun wey tii labaad bay noqonaysaa wathaaliatun tii saddexaad ilaa caashira laga gaaro ilaa caashira laga gaaro ay intahi ilaa caashira ku dhame ilaa cashara wakada wاlxukmu kada xukunku saasoo kale weye idaa rakabta haddii aad saarto maca alcasharati cashara maceeda maca alcashara aw gayrihaa casharo waxaan ahayn haddaad u keento yani tirada hadda wuxuu noo sheegay iyagoo waaxid waaxid ah iyagoo keli keli ah waxaa la mid a xukunkaa qaadanaya oo qiyaaska lagu socodsiinaya haddii aad cashare u keentona waa la mid oo waxay ku soconaysaa qiyaaskaas ilaa anahaa ilaada macnaa laakin weeyaan ilaa ay laakin anaka ta'tii waxaad la imaanaysaa biaxada iyo waxdaa meeshii waaxid ahayd iyo waaxidatun waxaad ku bedeleysaa mudakerkiina axad muanaskiina ixdaa baad ku bedeleysaa axad iyo ixdaa ayaad ku bedeleysaa biibdaali ilwaawi hamza wexdaa baad la imaaneysaa waxaadiyaad la imaaneysaa markaad ninka tirinayso waxaadiyata marka kuwan xaadi iyo xaadiya waa calaa wasni faacilkii waa iyagu kuwa horena waa axad waa waaxidkii iyo waaxidadii weeye wowgii hamse loo qalbiyey weeyaan axad ixdaa axada iyo ixdaa waxaadi iyo xaadiya waa calaa wasni faacil labadaas dambe fataqul waxaad ohanaysaa fi lmudakeri markaad mudakar tirinayso waxaad ohanaysaa cindii agteeda waxaa ku sugan axada cashara cindii waa khabar muqadam jaariya majruurka maxduuf ku tacaluqay waa khabar muqadam axada cashara wada socota ka shayin waaxid baa laga soo qaadayaa waa mubtada muakhara weye axada cashara cindii ayay noqonaysaa wahnaa cashara waa ku cadfan yahay ithnaa axadkiibu ku cadfanya laba xarfu cadaf ithnaana macduuf calaa axad marka maxal ku yalo maxal rafco weeyaan axad maxal ku yaallo maadaama mubtada u yahy maxal rafco weeyaan ithnaa marka maxalkaas lagaga cadfayaa isagu waa marfuuc calaamatu rafc alif iyaabata can dama liannahu mulxaqun bilmuhana cashar marka mudaaf ilehi bay noqonaysa wathnaa cashara marka taa ku dari maysid wathnaa taa oran maysid wathnaa cashara waxaadi cashara alى wزn faacil baad ku keenaysaa xaadiy cashara wathaniya cashara alى wasn faacil baad ku keenaysaa tada waad ka reebaysaa xaadiya cashara kule waxaad usoo qadaraysaa cindii eh, axada cashara wa cindii ithnaa cashara wa cindii xaadi cashar wa cindii thani cashar marka dhammaantood waad usoo qadaraysaa ama dhammaantood axada cashar aad ku cadfaysaa qeybna waa maxal rafci yaalan qeybna waa mebni markaasi oo kuwa kuwa calaa wasni faacil ku yimid ayagu waa mucrab xaadi iyo thaanina waa muqadar oo kal manquus bay la mid yihiin kuwa kaloo marka aysan u dambeyn thalith iyo taasicna mucrab caadi ayay noqonayaan waxaadi casharaad ohanaysaa ayib xaadi cashara rajulan wa thaani cashara rajulan laakiin casharadu markas iyadu waa mabni weeyaan wa thaalitثa cashara rajulan ilaa taasica cashara rajulan maadaama waxaa la tirinaya rajul uu yahay oo mudakar ah ee ka hore qiyaaskiibuu ku soconayaa casharaduna ayada inoo imaan doonta xukunkeeda iyadoo markaa tafsiil baa gelaya casharada isagaa inoo soo wada ka hor dhici mayno marka hadda shaahidku waxaa weeyaan ka hore axada ithnaa xaadi thani thalith ilaa taasic calaa wasni faacil hadduu ku yimado waa qiyaaskii wey wa fi lmuanathi wa waxaad oranaysaa fi lmuanathi markaad muanath tirinayso waxaad oranaysaa ixdaa casharata ixdaa meeshi axad ahayd ixdaa baa lagu bedelay meeshii axad ahayd ixdaa baa lagu bedelay waa muanaf casharana taadi baa lagu dara marka hore taadu waa laga reebay oo kuwaan soo tirinayna mudakerku dhammaan ma wadan kan laakin taadi baa lagu dara marka ixdaana waa muanas oo waxaa la waafajinayaa maadaama waxaa la tirinayo imraa uu yahay ama ama uu yahay taadi baad ku daraysaa labaduba yani midka horena eh, ixdaa baad ku keenaysaa oo axad odhan ixdaa saasuu marka muanas ku noqonaya casharana ta baad ku daraysaa cindii agteeda waxaa ku sugan ixdaa casharata amatan addoon ah wasnataa casharata ayib amatan waxaadiyata waxaadiyata casharata waxaadiyata casharata amatan wathaaniyata casharata amatan wathaalitثata casharata amatan ilaa taasicata cashara ay intahi waxaad ku dhamaysaa ilaa taasicata cashara ku dhamee marka dhammaan tadi waa lagu daray ixdaa mooyaane iyo ithnaa mooyaane cashada ta waa lagu darayaa mar haddii la tarkiibiyo oo wax laga hormariyo kuwa kalena calaa wasni faacil markay ku yimaan tada lagu darayaa ixdaa iyo ithnaana sidooda ah ayaa markaa lagu keenaya wa taquulu axadu wa cishruun wa wa cishruun intaasi nuskhooyinka qaar ka mida waa ka dhacsanta alxaadi wاlcishruun alxaadi wاlcishruun baad ohanaysaa ayib cindii aljuz alxaadi walcishruun agteeda waxaa ku sugan juskii kow iyo labaatanaad cindii eh, alxaadi walcishruun alxaadi ayaa marka wuxuu noqonaya mabtudihii walcishruunna waa ku cadfan yahay cishruunka anaga hore usoo aragnay inuu ka mid yahay mulxaqaa jamc mudakar asaalim min cishruun ilaa tiscuun waa mulxaq wey marka wowga lagu rafcinaya isagu waa mucrab wey xaadiina xarakadu waa muqadar marka cindii alxaadi alxaadi ayaa marka wuxuu noqonayaa mabtadihi walcishruun waa ku cadfan yahay wathani xaadii horu ku cadfan yahay wathani walcishruun waa la ila taasic ay intahi waxaad ku dhamaysaa ila taasic wa ku dhame oo jaariya majruur weyaan taasic wa way ku cadfan tahay waa la jaray oo marka hadda tisciin way jaran tahay wa calaamatu jarihi alyaa niyaabatan can اlkasra liannahu mulxaqu bijamci mudakar asaalim maadaama taasica hore u ku cadfan yahay marka intahi baad usoo qadaranaysaa wa ixdaa wa cishruun baad ohanaysaa ixdaa wa cishruun ay cindii waxaa agteeda ku sugnaaday ixdaa wa cishruun ixdaa wa cishruuna amatan wathnataani wa cishruuna wathnataani wa cishruuna amatan wاlxaadiyatu wاlcishruun wاthaaniyatu wاlcishruun ilى الtaasicati wالtisciin ay sil gaarsii ilى taasica watisciin gaarsii wataquulu waxaad odhanaysaa axadu wacishruun waa kii kow iyo labaatanaad wathnaani wacishruun waa kii labiyo labaatanaad waa markii aad tirinaysid mudakar weeye axad iyo ithnaana markasta ayagu qiyaas bay ku socdaan waalxaadi waalcishruun waathaani waalcishruun ila ataasic waatisciin waa kii markaa kow iyo labaatanaad alxaadi waalcishruun waathaani waalcishruun waa kii labiyo labaatanaad ila taasic watisciin laga gaaro kii sagaal iyo sagaashanaad waxaa la tirinayaa mudaker cadadkiina calaa wasni faacil baa loo dhisay cishruunna waa la tarkiibiyey alxaadi walcishruun wathaani walcishruun ila taasic watisciin gaarsii waxdaa wacishruun wathnataani wacishruun walxaadiyatu walcishruun wathaaniyatu walcishruun ila ataasicati watisciin wa ixdaa wa cishruun waa tii kow iyo labaatanaad wa thnataani wa cishruun waa tii labiyo labaatanaad waa cadadkii oo markaasi waaxid iyo ithnaan oo la tarkiibiyey cishruun waxaa la tirinayana uu yahay mu muanath marka qiyaaskii buu ku soconayaa ixdaa wa cishruun waa tii kow iyo labaatanaad wa thnataani wa cishruun waa tii labiyo labaatanaad faacil marka loo dhisana qiyaaskii buu ku soconayaa walxaadiyatu waalcishruun waa tii kow iyo labaatanaad waathaaniyatu waalcishruun waa tii labiyo labaatanaad ila ataasicati watisciin ilaa tii sagaal iyo sagaashanaad marka eh, waxay isugu jiraan mudakar iyo muanath waaxid iyo ithnaan alwaaxid walithnaan iyagu mar kastaba qiyaaskay ku soconayaa murakab ha noqdaan ama waxaa weeyaan murakabihiisa noqon cashare hala tarkiibiyo ama cushruun hala tarkiibiyo ama wax kale hala tarkiibiyo calaa wasni faacil marka loo dhiso cadadkii isaguna waa qiyaas oo haddii mudakar la tirinayo mudakar baa laga dhigayaa haddii muanath la tirinayana muanath ayaa laga dhigayaa marka qeybta hore waa iska sahlan tahay maadaama qiyaaska ay ku soconayso ishkaal male wathaani qeybta labaad ma qaybo yejri soconaya calىa cagsi اqiyaas qiyaaska cagsigiisa ayuu ku soconaya manaa asalkii cagsigiisa wey fayuanasu waa la taaniiinaya cadadkii maca almudakeri marka mudakr la tirinayo wayudakaru cadadkii waa la tadkiirinaya maca almuanasi muanas marka la tirinayo wahuwa qeybtaasi athalaatha watisca waa saddex iyo sagaal iyo wamaa beynahuma inta udhexaysa waxaa udhexeeya waa afar iyo shan iyo lix iyo toddoba iyo sideed shan baa udhexaysa sawaaء ay mustawin waxaa siman afradta acdaadan keli keli ka dhigtaya oo athalaatha atisca keli keli ka dhigtaya naxو ثaلaaثaة rijaali wa ثaلaaث nisوة wa ثaلaaثu niswatin yani ifraadisaya cadad kale yani maada raacin cadad kale maada tarkiibin fardi fardi ka dhigtaya sida ثaلaaثu rijaalin oo hadda waxa la raaciyey waa tamyiiskiisii laakiin cadad kale lama raacin saasuu ujeeda ifraadka cadad kale oo marka cishruun iyo halaaثuun tiscuun lama raacin waa keligiis tamiiskiis baa laga dambeysay loo idaafeeyey sawaء afradta keli yeeshaya naxwu ثalaaثaةu rijaali wa ثalaaثu niswati wa qowlihi tacaalى sabca layaali wa ثamaaniyaةa ayaami xusuuma aw rakabta tarkiibisaya maca acashara cashara tarkiibisaya naxwu ثalaaثa caشhara wa arbacata caشhara ilىa tiscata caشhara rajula wa ثalaaثa caشharaةa wa arbaca caشharaةa ilىa tiscata caشharaةa imraأة aw rakabta tarkiibisaya maca alcishriin wamaa bacd waxaa ka dambeeya naxwu cindii ثalaaثaة wa cishruun rajula ilىa tiscati wa tisciin ay sil ilaa tiscati wa tisciin wa ثalaaثaة wa cishruuna ama ilaa tisca wa tisciin yan halkan wuxuu sheegayaa qeybta labaad waa caksu lqiyaas bay ku soconaysaa caksulqiyaasna waxaa loo jeedaa asalkii bay garab marsanta bimacnaa haddii la tirinayo mudakar cadad kitaabaa lagu daraya haddii la tirinayo muanathna cadadkii tada waa laga reebayaa aayadda maala sabca layaalin wa hamaaniyata ayaam layaalku waa jamcu leyl waa muanath tadii waa laga reebay layaalin waa muanath sabca tadii waa laga reebay hamaaniyata ayaam ayaam waxay noqonaysaa mudakar ثamaaniyana tadi ayaa lagu daray marka waa caksu اqiyaas qiyaasku wuxuu ahaa in sabcana tada lagu daro maadaama waa layaalin u muanathi ah intaa lagu daray ahayd ayaamna ثamaaniyana tada laga reeba maadaama ayaam mudakar uu yahay saasay ahayd marka caksu اqiyaas ayay noqotay marka caksulqiyaasku waa laga bilaabo min ثalaaثة ilaa tisca marka la tirinayo waxaad tirinaysaad eegeysaa macduudkaad eegeysaa hadduu mudakr yahay waxaad oranaysaa hadduu mudakr yahay halaaثatun baad oranaysaa arbacatun khamsatun sitatun sabcatun hamaaniyatun tiscatun waa haddii aad mudakr tirinayso haddii aad tirinayso muanasna waxaad oranaysaa halaaثun arbacun khamsun sittun sabcun hamaanun tiscun marka waa sida asalkii bay garab marsantahay tahay caksu اqiyaas waa caksu اasli asalkii cagsigiisi weeye asalkii cagsigiisi weeyaan marka mihaaladuna siiyey dhammaantood saas weeyaan ثalaaثaةu rijaali wa ثalaaثu niswati ثalaaثatu tadiba ku daray maadaama macduudku rijaal yahay tadiba ku daray wa ثalaaثu niswati ثalaaثa tadiba ka reeb maadaama macduudku uu yahay dumar marka ama ha noqdaan acdaada min ثalaaث ilaa tisca ha noqdaan keli keli ha noqdaan ama wax kale hala socdaan oo cashar hala tarkiibiyo sida halaaثata cashara rag baad cashara iyadu markasta qiyaas bay ku socotaa haday haddii wa la tarkiiyaba haddii wax la tarkiibiyo cashara qiyaas bay ku socotaa waa casha isaga waa midda dambe inoo soo wado weeye haddii wax la tarkiibiyo cashara qiyaas bay ku soconaysaa oo wax la tirinaya haduu yahay mudakar taadi waa laga reebaya haddii wax la tirinaya u yahay muanathna taadi waa lagu daraya cashara marka cashara tarkiib hadday gasho qiyaas bay ku soconaysaa marka mihaaladan ثalaaثaةa caشhara wa arbacata caشhara ilىa tiscata caشhara waxaa la tirinaya waa rajulan waa nin wey idan ta hore cagsi ka dhig ta hore cadadka qeybta hore cagsi ka dhig oo maadaama rajul la tirinayo taada ku dar ثalaaثa dheh casharadu mar haddi tarkiib hadday gasho iyadu waa cala asli mar kastaba waa qiyaas isagaa noo soo wada marka cindii ثalaaثaةa caشhara rajula ثalaaثaةa caشhara rajula wa arbacata caشhara rajula wa khamسaةa caشhara rajula wa sitaةa caشhara rajula wa sabcata caشhara rajula wa ثamaaniyaةa caشhara rajula wa tiscata caشhara rajula marka qeybta hore taadi ku dar cagsu qiyaas ku wad la wuxuu inoo sheegay min ثalaaثa ilaa tisca waa cagsu اqiyaas waxaa la tirinay ma mudakar soo maha cagsi ka dhig marka mudakar maxaa cagsi ku noqonaya muanath marka ta ugu dar laakiin casharadii maadaama ay tarkiib gashay ayadu qiyaaska u daah oo tada ka reeb waa fahamta sooma taadii ka reeb maadaama waa la tirinaya uu yahay mudaker ayib markaan dumarka aan tirinayno halaatha casharata ta dambe qiyaas ku socotiyo tada ku darso halaatha casharata imra'a wa arbaca casharata imra'a wa khamsa casharata imra'a wa sita casharata imra'a wa sabca casharata imraأة wa hamaaniya casharata imra'a wa tisca casharata imra'a marka qeybta hore taada ka reeb cashara laakin iyadu maadaama waxa la tirinaya dumar uu yahay taadii ku dar oo qiyaaskii ku socodsii saasay noqonaysaa waxaa la mid a haddii cishriin laga dambeysiyana waa la mid waa sida halaaثaة wa cishruuna rajula halaaثaة wa cishruuna rajula rajul baa la tirinaya soo maha ta hore taada ku dar cishruun iyadu la eegi mayo iyadu waa mulaq iyadu waa mulaq o iyadu markaasi qiyaas caqsu qiyas madna loo eegi mayo marka waxaad ohanaysaa cindii halaaثaة wa cishruun cindii waa khabar muqadama halaaثatun waa mubtada muakhara wa cishruunna waa ku cadfanya idan halaaثa maxaa taada loogu daray caqsu qiyas ba lagu wadaa soo maha waxaa la tirinaya rajul ah cindii halaaثaة wa cishruuna rajula ilىa tiscati wa tisciin marka waxad ohanaysaa halaaثaة wa cishruun arbacaة wa cishruuna rajula khamsaة wa cishruuna rajula sitaة wa cishruuna rajula sabcaة wa cishruuna rajula ثamaaniyaة wa cishruuna rajula tiscaة wa cishruuna rajula dumarkii waxaad ohanaysaa ثaلaaثa wa cishruun ثaلaaثa wa cishruun waa la tirin wa dumar soo maha ثaلaaثa taada ka reeb ثaلaaثa wa cishruun imraأة arbaca wa cishruun arbaca wa cishruun imraأة khamسa wa cishruun imraأة sita wa cishruun imraأة sabca wa cishruun imraأة ثamaan wa cishruun imraأة tisca wa cishruun imraأة so waadix ma marka caksulqiyaas ayay noqonaysaa waa min ثaلaaثة ilىa tisca weeyaan wuxuu sheekhu raximah الlah wathani qeybta labaad maa qeyb weeye yejrii ku soconaya calىa cagsi اqiyaas qiyaaska cagsigiisa calىa cagsi اqiyaas qiyaaska cagsigiisa cagsuqiyaasna wuxuu noqonayaa mudakerkiina u taaniiثi muanaskiina taaniid ka dah u tadkiiri mudakerkii u taaniiثi muanaskiina u tadkiiri waa saas fa yuanahu waa la taaniiثinaya cadadkii maca اmudakeri maca tacdaadi اmudakeri mudaker marka la tirinayo wayudakaru waa la tadkiirinaya maca almuanahi muanath maciis wa huwa qeybtaasi qismigaasi athalaatha watisca waa saddex ilaa sagaal wamaa beynahum waa saddex iyo sagaal iyo wamaa beynahum wax udhexeeya sawaaءun ay mustawin waxaa siman afradta cadadkan ifraadisaya naxwu halaaثaةu rijaali wa halaaثu niswati hiya halaaثu rijaali halaaثaةu rijaali ta baa lagu daray wa halaaثu niswati tada waa laga reebay wa qowlihi tacaalى sabca layaali wa hamaaniyata ayaami xusuuma marka sabcana tada baa laga reebay maadaama muanath la tirinayo layaali ah hamaaniyan tada baa lagu daray maadaama ayaam oo mudakra la tirinayo aw rakabta tarkiibisaya maca cashara kaa hor asagoo keli buu ahaa asagoo casharo la tarkiibiyey naxwu cindii ثalaaثata caشhara rajula wa arbacata caشhara rajula ilىa tiscata caشhara rajula intaa marka waa mudakerkii la tiriyo wey wa halaaثada u bilaabay waa dumarkii haddana ayuu inoo mihaalinaya mar labaad mudakr buu inoo mihaaliyey muanaثku inoo mihaalinaya wa cindii ثalaaثa caشharaةa imraأة wa arbaca caشharaةa imraأة ilىa tisca caشharaةa imraأة ila halka laga gaaro aw rakabta tarkiibisaya maca cishriin tarkiibisaya iyo wa bacda waxa ka dambeeya naxw cindii ثalaaثaة wa cishruun rajula ilىa tiscati wa tisciina rajula wa cindii ثalaaث wa cishruuna amة ilىa tisci wa tisciina amata wاthaaliثu qeyb saddexaad maa qeyb weeye lahu xaalatan laba xaaladood ay u sugnaatay wa huwa qeybtaas alcasharaةu toban weye in rukiba haddii la tarkiibiyo casharadii haddii la tarkiibiyo cadad kale jarad waxay ku soconaysaa cala qiyaasi asalkii bay ku soconaysaa naxwu axada caشhara rajula casharataadi waa laga reebay waayo macduudku waa rajul waثnaa caشhara rajula wa ثalaaثata caشhara ilaa tiscata yani naxwu axada caشhara rajula casharadu tadi waa laga reebaya axadna waa qiyaas isagu rajula waثnaa caشhara rajula wa ثalaaثata caشhara taad baad ku daraysaa ila rajul baa tirinaya soo maha wa ثalaaثata casharadana qiyaska bay ku soconaysaa ثalaaثadana cagsu qiyaaska weeye wa ثalaaثa caشhara rajula ilaa tiscata caشhara rajula marka taad baad ku daraysaa kuwa hore maadaama mudakr la tirinayo wa cindii إxdىa caشharaةa واثنتا caشhرaةa وثaلاaثa caشhرaةa إilىa تiسca caشhرaةa wain ifrida hadii la ifraadiyo jarad waxay ku soconaysaa calىa khilaafi اqiyaasi qiyaaska si khilaafsan naxو caشharaةu rijaali wa caشhru niswati qaybta dambe waa cashara faqad waa cashara faqad cashara haddii keligeed ay tahay waa caksu lqiyaas haddii aan wax kale lagu darin haddaan wax kale laga hormarin keligeed ay tahay raggiina waa loo waa loo taariifinaya dumarkiina waa loo waa loo tadkiirinaya waa kuwa dambe weeyaan casharatu rijaalin iyo cashru niswatin casharta abaa lagu daray soo ma leanna waxa la tirinaya muxuu yahay rijaal rijaalna muxuu yahay waa mudakr wa cashru niswa cashrutadu waa laga reebay sababt maxay tahay eh, an niswa ayaa marka w muanas hadday keligeed tahay caksulqiyaas bay ku soconaysaa oo marka maxay la mid noqonaysaa waxay la mid noqonaysaa min halaaثa ilaa tisca la mid tahay markay keligeed tahay haddii laakiin cadad kale la tarkiibiyo qiyaas bay ku soconaysaa oo haddii mudakr la tirinaya taadi waa laga reebaya haddii muanas la tirinayana taadii waa lagu daraya waa intaas wey marka khulaasadu waxay noqonaysaa cadadku saddexda qaybood sheekhu noo sheegay qayb qiyaas ku soconaysa iyo qayb cagsulqiyaas ku soconaysa iyo qeyb laba wejile marna qiyaas marna cadam اqiyaas axad iyo ithnaan iyo calaa wasni faacil waxay ku yimaadaa waa qiyaas haddii mudaker la tirinayo mudakerkii tadi waad ka reebaysaa haddii muanas la tirinaya tad waad ku daraysa oo wixi ka aqbalaya markaas ayb qeybna waa caksu اqiyaas oo mudakerkiina ta baa loogu daraya muanaskina tad waa laga reebaya waa min ثaلaaثة ilىa tisca weeye iyo qeyb marka laba weji leh waa qeyb laba weji leh yani waxa weeyaan marna qiyaaskii bay ku soconayaan marna caksu اqiyaas waa caشhara oo faqط waa caشhara faqط haddii la tirinayo haddii wa hadday keligeed tahay raggiina waad u taaneysinaysaa dumarkiina waad u tadkiirinaysaa haddii laakiin tarkiib uu la socdo wax la tarkiibiya cadad kale uu la socdo qiyaaska ay ku soconaysaa qiyaaskaas haddii mudakar la tirinaya tadi waa laga reebaya haddii muanas la tirinayana tadi waa lagu daraya wthaaliثu qayb saddexaad maa qayb weeye lahu u xaalatan laba xaaladood wa huwa alcasharatu casharo weye in rukibad haddii la tarkiibiyo casharadii yani keyrkeed jarad waxay ku soconaysaa cala qiyaasi qiyaaski naxwu axada caشhara rajulan casharataada ka reeb axadku qiyaaskiibu ku socdaa asagu casharana qiyaas bay ku socotaa rajula maadaama maanta waa la tirinay u yahay mudakar uu yahay cashara tadi ka reeb axada cashara rajulan dheh wathnaa cashara dheh itnaana qiyaas bay ku soconaysaa casharana qiyaas bay ku soconaysaa wathnaa cashara rajulan halaathe markaan soo gaarno halaatha ilaa tisca oo caksul ka dhig marka oo ta ugu dar marka maadaama mudakar la tirinayo laakiin casharadii ayadu casharadii ayadu waa qiyaaskii marka maxaan oranaynaa wa cindii halaaثata cashara rajula ثaلaaثaةa caشhara rajula و arbacaةa caشhara rajula و khamسaةa caشhara rajula و sitaةa caشhara rajula و sabcaةa caشhara rajula و ثamaaniyaةa caشhara rajula و tiscaةa caشhara rajula marka casharadii marka qiyaas bay ku soconaysaa cashara casharata ohan maysa cashara ilaa tiscata cashara laga gaaro muanaskii marka la tirinayo wcindii ixdaa meeshi axadda maa lagu bedelay ixdaa muanaf bay noqotay marka axad ixdaa ixdaa casharata imra'atan casharada marka maxaa lagu daray ta baa lagu daray limaada lanna tarkiib bay gashay marka qiyaas bay ku soconaysa ixdaana qiyas bay ku soconaysaa ixdaa casharata imra'a wathnata taadi ku dar ayadna qiyas bay ku socotaaye wathnata casharana ta ku dar maadaama maanta la tirinayo muanaf wathnata casharata imra'a ayb marki talaaada soo gaara yadu waa caksu lqiyaas alaaثada alaaثa keligeed weeye cashara kuma jirto waa cadadka hore bes alaaثa iyo w markaasi cashara inta ka horeysa weyaan marka maxaan oranaynaa wa halaaثa casharata imra'a ayib wa halaaثa casharata imra'a wa arbaca casharata imra'a wa khamsa casharata imra'a wa sita casharata imra'a wa sabca casharata imra'a wa hamaani casharata imra'a wa tisca casharata imraa wahaa kada ilaa tiscata cashar laga gaaro marka waa casharadii hadday tarkiib gasho qiyaas bay ku soconaysaa wain ufrida haddii la ifraadiya casharadii jarad waxay ku soconaysaa calaa khilaafi اlasli naxو casharatun casharatu rijaali casharatu rijaali taa ku dar cagsu qiyaaskii wa cashru niswati weeyaan marka khulaasadu waa intaas weeyaan baabulwaqfi hada maxalu yuuqafu waxaa lagu waqfiyaa calى munawan munawankii almarfuuci rafcisnaa wاlmajruuri iyo kii jarnaa ismigii tanwiinsanaa waxaa lagu waqfiyaa bixadfi xarakati xarakadii in laga xadfo wtanwiin tanwiintina laga xadfo jaءa zayd wmarartu bzayd wcalى munawani wayuuqafu waxaa lagu waqfiyaa calى munawani اmansuubi munawan haddana mansuub ah biibdaali tanwiini tanwiintii oo loo bedelo alifa loo bedelo naxu raأytu zayda raأytu zayda baad oranaysaa fakadalika saas oo kale tubdelu waa la bedelay nuunu idan idan nuunteeda alifan baa loo qalbinayaa fi lwaqfi marka la waqfinayo wakadalika saas oo kale nuun tawkiid akhafiifa waxaa lagu waqfinayaa bilأlif wadalika naxwu lanasfacan oo kale wey lanasfacan lanasfacaa baad odhanaysaa wayuktabna kadalika sidaa loo loogu dhawaaqayo ayaa loo qoraya halkan sheekh wuxuu inoo sheegayaa raximah اllahu tacaala baab lwqf baabka ugu dambey kitaabka waqf waxaa la yihahdaa waa qaطcu nutqi cinda ikhraaji aakhiri اkelima qaطcu nutqi waa nutqigii iyo dhawaqii oo la jaro cinda ikhraaji aakhiri اkelima kelmadda oo ugu dambaysa markay soo baxdo in markaasi la jaro hadalkii kaasaa la yihahdaa wuxuu inoo sheegi doona marka sheekhu raximah اllahu tacaala waqfka baabku yani baab waqf sababta u keena waxaa weeyaan naxwaha marka ugu sheegay yani waqfka waxaa lagaga waramaa cilmi tajwiidka cilmi qira'atka lagaga waramaa wuxuu u keenay booska icraabtu ay gelaysay oo akhir kelima ah ayuu waqafkuna dhacaya meeshii akhir kelima kelmadda akhirkeedii oo markaa la icraabayay ayuu waqaf ku dhacaya marka maadaama icraabtuna akhirulkelima ay dhacdo ayuu waqafkiina meesha la waqfinayana waa akhirulkelima marka halkaas ayay markaas ka soo galeen naxweye markaas iyo waqaf wuxuu inoo sheegay marka wuxuu inoo sheegi doonaa kelmadaha qaarkood qaabka loo waqfiyo ayuu inoo sheegi doonaa wuxuu bilaabay ismiga munawankaa qaabkee loo waqfiyaa ismiga munawanka oo manquuska aan ahayn qaabka loo waqfiyo ayuu inoo sheegay labaa loo kala qaadaya ismiga munawanka oo manquuska aan ahayn xarakadiisu hadday tahay hadduu yahay marfuuc ama majruur uu yahay waa sida jaaa zaydun iyo marartu bizaydin weeye ismigaa zayd manquus maaha manquusa maaha waa ismi saxiixulaakhir ah waana munawan haddii markaa tanwiinta saaro ay tahay rafco ama jar uu yahay xarakadii waa la jaraya tanwiintiina waa la jaraya sukuun baa akhir la saaraya jaءa zaydun soo ma ahayn jaءa zayd baad oranaysaa daalkii baad sukuun saaraysaa jaءa zayd marartu bizayd baad oranaysaa marartu bizayd haddii laakiin uu yahay mansuub xarakada saaran ismigani waa nasbo weeye wuu nasbisan yahay tanwiintii waxaa loo qalbinayaa ismii munawankaa oo haddana mansuubka ahaa tanwiintii waxaa loo qalbinayaa alif baa loo qalbinayaa oo ra'aytu zaydan buu ahaaye waxaad oranaysaa ra'aytu zayda baad oranaysaa ra'aytu muxamada ra'aytu khaalida baad oranaysaa waxaa la mid ah oo sidaas si la mid ah saasoo kale loo waqfinayaa oo aakhirka alif loo qalbinayaa idan yani midda jawaabiyada ah idan aljawaabiya iyo alharfiya midda darafka iyaguna waxaa loo waqfinayaa bilif oo idantu waxaa la ohanaya idaa baa la ohanaya idaa hadday tahay darfiyo iyo hadday tahay middii markaasi jawaabiyad ahayd marka middan darafka idaada darafka iyadu in markaasi alif lagu waqfinayo waa bilitifaaq tan kalena markaasi calaa qowlin min ahli اcilmi waxaa lagu waqfinaya iyadna in markaa akhirka alif loo qalbiyo waxaa la mida nuun tawkiid alkhafiifa nuun tawkiid alkhafiifa ayaduna eh, markay fatxo ka horeyso oo laisku taago waxaa loo qalbinaya alif baa loo qalbinaya lanasfacan lanasfacaa baa la ohanaya lanasfacan nuun baa u dambeeyey lanasfacaa baa la odhanaya marka waa saddex kelmadood marka la waqfinayo ayaa aakhirkii waxaa loo qalbinaya alif oo ismigii mansuubka ahaa oo manquuskaan ahayn ismigii munawanka oo mansuubka ahaa oo munawanka ahaa tawiintii alif baa loo qalbinaya kadalika idan nuunkii u dambeeyey alif baa loo qalbinaya idan idaa baa la odhanaya nuun tawkiid alkhafifa iyadna waa la mid oo nuunkaasi alif baa loo qalbinaya idan nuunteeda iyo nuun tawkiidka iyo markaa ismigii mansuubka munawanka ahaa saddexdaasna eh, marka la waqfinayo alif baa loo qalbinaya akhirkii wuxuu sheekhu raximah اllahu tacaala sidaa marka loo waqfinaya loo qoraya sidaa loo waqfinayo ayaa loo qoraya oo zaydan marka la qorayo zaydan marka la qorayo alif baa loo dambaysiinaya daalka nuun laga dambaysiin maya maxaa loo dambaysiinaya alif baa loo dambaysiinaya lanasfa oo markaasi nuun tawkiidka khafada marka la qorayo adiga arkaya lanasfa can waxaas waa nuun wey ayib marka sidii loo waqfinayay baa markaasi loo qoraya kadalika idan marka la waqfinayo idaa buu ahaa idaadii loo waqfinayey ayaa markaasi loo qoraya wa yuktabna kadalika saasuu sheekh ujeedaa yuqafu waa laisku taagayaa cala almunawani ismigii tanwiinsanaa munawankii almarfuuci rafcisnaa walmajruuri iyo kii jarnaa waxaa lagu waqfinayaa bixadfi lxarakati xarakada u dambaysa in la xadfo watanwiini tanwiintana la xadfo naxu jaaa zayd marartu bizayd jaa zaydun iyo marartu bizaydin buu ahaa zayd jaa zayd iyo marartu bizayd wa cala lmunawani wa yuuqafu waa la waqfinaya cala lmunawani kii tanwiinsanaa munawankii almansuubi nasbisnaa waxaa lagu waqfinayaa biibdaali tanwiini tanwiintii in loo bedelo alifan alif loo bedelo alif loo bedelo naxwu ra'aytu zayda zaydan ayuu ahaa tanwiintu asaalatan waa nuun lafteedu oo markaa tanwiin taarifna waxa la yihahda nuunu saakinatu zaa'idatu talxaqu aakhira اsmi nutqan wa tufaariqu khata ligayri tawkiid marka maadaama tanwiintu lafteedu ay nuun tahay saddexdaa nuunoodba marka la waqfinayo nun nuunta tanwiinta iyo nuunu idan iyo nuunu nuun tawkiid alkhafi saddexdaa nuunoodba marka laisku taago kelmadda akhirkeeda alif baa loo qalbinaya naxwu ra'aytu zayda fakadalika saas oo kale tubdalu waa la bedelay nuunu idan idan nuunteeda alifan baa loo qalbinayaa fi lwaqfi marka la waqfinayo idantuna waa tii jawaabiyada ahayd culimada qaar ka midna waxay leeyihiin yani nuun baa lagu waqfinayaa idaa la ohan maya idan ayaa la ohanaya idan sida marka shaarixuu tilmaamaya wakhtaar ibn cusfuur tabca libacdihim ana alwaqfa calayha binuuni binuuni nuun baa lagu waqfinaya qiyaasan calaa lan lan marka la waqfinaya lan nuun baa lagu waqfiya tanna markaasi nuunkaas ayaa lagu waqfinaya waa markay tahay jawaabiyo idaadu idaa jawaab ka dhacaysa weyaan laakiin midda kaleo darfiyada iyadu alif baa lagu waqfinayaa bilitifaaq midda darfiyada wakadalika nuun tawkiid alkhafiifa nuun tawkiid alkhafiifa waxaa lagu waqfinayaa bilif wadalika naxwu lanasfacan oo kale wey lanasfacan lanasfacaa baad odhanaysaa wayugtabna waa la qoraya kadalika sidaa markaas ay tahay ayaa loo qoraya sidaa markaas loogu dhawaaqayo ayaa loo qoraya شhaarx wuxuu leeyahay id اlأصل fي kitaabaةi kuli kelima an tuktaba bisuuraةi lafظihaa kelimad kastaba asalku waxa w marka la qorayo n waxa weyaan sida loogu dhawaaq in loo qoro weyaan sida loogu dhawaaq in markaa loo qoro weyaan waxaad oranaysaa yani zayda marka la waqfinayo zayda marka la qoranayo zayda baa loo qoraya marka alifkaa dambe ba waa la saaraya laba kordhig la saaraya saas weyaan wuxuu sheeku raximah الlah waraxma kelmadda raxma bilhaai e yuqafu bilahi ha baa lagu waqfinaya raxma ha baa lagu waqfinaya raxma waa ta kastoo ku jirta ismi kastoo mufrad ah ama jamcu muanath saalim ah waxaa markaa lagu waqfinayaa bilha baa lagu waqfinaya bilha ayaa lagu waqfinaya raxma shajara salaax zakaa hadaas waxay bedel ka tahay bita waxaa udambaysa raxmato baa udambaysa raxmatun shajaratun salaatun zakaatun ta baa udambaysa taadi markaa la waqfinayo habaa loo qalbinaya markaas eh, waraxmatu bilhay wayuqafu waa la waqfinaya cala lmanquusi ismigii manquuska ahaa manquuska almunawani la tanwiiniyey fi rafci fi xaalati rafci iyo waljari wa fi xaalati ljari bixadfi yaaihi yaadiso la xadfo ayaa lagu waqfinaya naxwu jaaa qaad wa marartu biqaad wayajuuz waxaa banaan ihbaatuhaa in lasogaa banaan eh, halkan waxaa so qadaraysa wayuqafu fi nasbi wayuqafu waa la waqfinayaa manquuskii munawankaa fi nasbi fi xaalati nasbi biibdaali tanwiini tanwiintii in loo qalbiye alifan naxu raaytu qaadiyan raaytu qaadiya wain kaana hadduu yahay hayra munawani midaan tanwiinsanayn fal afsaxu sida faseexada badan fi rafci fi xaalati rafci iyo waljari wa fi xaalati ljari alwaqfu calayhi waa in lagu waqfiyo biihbaati ilyaa-yadi loo sugo waa in lagu waqfiyaa naxu jaءa alqaadi wamarartu biاlqaadi wayajuuz waxaa banaan xadfuhaa in la xadfana way banaanta wain kaana mansuuban hadduu mansuub yahay fabilihbaati falwaqfu waqfku biاثbaati buu ahaaday wqfku bibat biثbaat diya laa hayru jaaizan wax kale ma banaana halkan shekh wuxuu inoo sheegaya raximah الlahu taعaalى ismiga manquuska marka la waqfinayo almanquus waa ismiga ay u dambayso ya ay u dambayso ya laazima ay u dambayso weeyaan sida qaadi iyo haadi iyo kuwa lamidka marka la waqfinayo ismigaasi labaa loo kala qaadaya waa manquus haddana munawan ah waa manquus waana tanwiinsan yahay labaa loo kala qaadaya fii xaalati rafci waاljari yadii waa la xadfaya rafciha jarki yadii waa la xadfaya waxaad jaءa qaad u rafcisnaa wamaratu biqaad munawan manquusa weeye xaalatu rafcu joogaa jaءa qaadin xaalatu rafcu joogaa maratu biqaadna xaalatu jar buu joogaa yadii marka waa laga xadfay jaءa qaad iyo maratu biqaad baad ohanaysaa waxaa kaloo banaan in la sugana way banaan tahay oo markaas yadii loo sugo in loo sugana way banaan tahay wayajuuzu ihbaatuha waa marka xaalatu rafcaha uu joogo iyo marka uu joogo xaalaة اjar ismigii manquuska oo munawanka hadduu joogo xaalatu naصbi yani waxaa loo qalbinaya tanwiinti alif baa loo qalbinaya marka xaalatu nasbahani wuxuu la mid noqonaya kuwii aan soo marnay nasfacan iyo idan iyo zaydan kii aan manquuska ahayn ayuu la mid noqonaya oo markaasi waxaa loo qalbinayaa tanwiinti alif baa loo qalbinaya raأaytu qaadiya qaadiyan bu raأytu qaadiya baa la ohanaya marka labadaas ayuu uqeybsamaya qeyb tanwiinti alif loo qalbinayo iyo qeyb markaasi yadiiba la xadfayo labadaas qaybood buu uqeybsamayaa ismigii manquuska ah oo markaasi munawanka ahaa wa yuuqafu waa la waqfinaya waa la isku taagaya ala manquusi اmunawani ismigii manquuska ahaa oo yada laazimka ay u dambeysay almunawani la tanwiiniyey fi rafci ay fi xaalati rafci wاljari wa fi xaalati jari waxaa lagu waqfinaya bixadfi yaaihi yadiiso la xadfo naxو jaءa qaad o marartu biqaad wayajuuز waxaa banaan ihbaatuhaa yadi markaas in la sugo way banaanta waxaa qira'aadka qaar lagu akriyey maa lahum min dunihi min waali ibnu kathiir ayaa markaa akhriyey min waali waalin bay ahayd waali yadii buu sugay wamaa cinda allahi baaqi baaqin bay ahayd baaqi wuu sugay waxaalatu rafcihi weeyaan marka ibnu kathiir ayaa markaasi akriya walikuli qowmi haadi haadin buu ahaa waxaa rafcu yaalaa likuli qowmi haadin ay haadin likuli qowmin waxaa rafcu yaalaa maa lahum min duunihi min waali mowdc jar buu yaalaa min waalin buu ahaa min waaliy buu akhriyey wamaa cinda allaahi baaqii waxaa rafcu yaalaa boos rafco marka wuu suga marka wayajuuzu ihbaatuhaa ibnu kaiir ayaa markaa akhriyay mawaadicdaas iyadoo markaa yadi loo sugayo isagoo eh, markaas marfuuc ah ama majruur ah marka laakiin xaatu nasbo iyadu waxaa loo qalbinaya alif baa loo qalbinaya wa yuuqafu waa la waqfinaya manquuskii munawankaa fi nasbi fi xaalati nasbi biibdaali tanwiini tanwiintii in loo qalbiyo alifan naxu raaytu qaadiyan raaytu qaadiya wain kaana hayra munawanin kaa isagoo munawan haduusan munawan ahayn ismigu waa manquus waana hayru munawan mana tanwiinsana wain kaana hadduu hayra munawanin midaan tanwiinsanayn fal afsaxu sida faseexada badan fi rafci في xaalaة الrفع iyo واljri w في xaalaة اljri alwqف عalayhi waa in lagu wqfiyo bإhbaati اlyaayadi loo sugo waa in lagu wqfiya naxو jaء الqاadي وmarrtu bاqاadي marka tan iyo ti hore marka maxay isku khilaafsan yihiin tii hore munawan bu ahaa tan laakiin munawan maaha wayajuuzu xadfuhaa waxaa banaan markaasi in la xadfana way banaan tahay oo marka waxaa la kala saaraya bayna alwasli walwaqfi ayaa lagu kala farqinaya markaasi xaalaة wqfi iyo xaalaة wasligii ayaa lakala saaraya wuxuu sheekhu yihi shaarixu wa calayhi qira'aةu غayr ibn kahiir alkabiir mutacaal alkabiir mutacaal mutacaal liyundira ywma اtalaaq yani ciddaan ibn kahiir ahayn waxay akhriyeen tacaal iyo talaaq bay akhriyeen waa ismigii manquuska ahaa weye marka waa xadafkii iyadoo la xadfay weyaan waa ismi manquuska munawana maahan marka waa la xadfay mutacaal iyo talaaqi talaaq labaduba waa la xadfay wain kaana haduu hayra munawanin mid aan tanwiinsanayn fal afsaxu sida faseexada badan fi rafci fii xaalati rafci iyo waljari wa fii xaalati ljari alwaqfu calayhi waa in lagu waqfiyo biihbaati ilyaa-yadi loo sugo waa in lagu waqfiyaa naxu jaa alqaadi wamaratu biاlqaadi wayajuus waxaa banaa xadfuha in la xadfo ciddaan mukatiir ahayn ayaa marka akhriyey lakin mukatiir asag waa sugayaa wain kaana mansuuban hadduu mansuub yahay waa mansuub lakin munawan maaha fabilihbaati falxukmu bilihbaat ama falwaqfu waqafku bilihbaati buu ahaaday in ya la sugo laa hayru jaa'izan wax kale ma banaana wax kale ma banaana daadu waa ti ahayd tacmal camallaysa weye laa hayru jaa'izan wax kale ma banaana marka ismiga manquuska laba markaa loo kala qaaday xaalad uu yahay munawan iyo xaalo usan ahayn munawan laba jeerna labaad loo sii kala qaadayo rafcihiiyo jerkina way israaceen nasbihiina dhinac buu mara sawaadex maaha markuu yahay manquus munawan ah xaalatu rafcihi iyo jerkii yadi waa la xadfayba markuu mansuubka noqdayna tanwiinta maxaa loo qalbiyey alif baa loo qalbiyey halkaasi waa isagoo munawan ah manquuskii oon munawan ahayna labaa loo kala qaaday rafcihi jerkii way israaceen xaalatu rafci xaalatu jerkii way israaceen haddii la waqfinayo waa in markaasi yada la sugaa yadi waa in la sugaa waa la waqfinayaa xaalatu rafci jerki waana manquus munawanna maahan in la sug ayaa afsax ah ayr afsaxna waxa weeyaan in marka la xadfo ay dhacdaa laakiin marka uu mansuub yahay asagu waa bilihbaat wax kale kuma banaana iyada in la suga mooyaane wax kale kuma banaana wuxuu sheekhu raximah اllah wayuqafu waa laisku taagayaa calaa ma ismi ismigaasoo fiihi taau taani ay ku suganta fain kaanat saakinata hadday tahay mid reeban tadu lam tuayar lama bedelayo waxba laga bedeli mayo lam tuayar la bedeli mayo naxu qaamat haddii ay tahay saakin waxba laga bedeli mayo markay saakino tahay ficil ha gasho sida qaamadaas ama xaraf ha gasho sida rubat iyo humat iyo laat taabaa marka isku taagaya wain kaanat mutaxarika hadday tahay mid xarakaysan fain kaanat fii jamcin jamc hadday gasho naxw almuslimaat oo kale weeyaan fala afsaxu sida faseexada badan alwaqfu bitaita lagu waqfiyo wey wa bacdum qaar ka mida yaqifu wuxuu isugu taagayaa bilhay ha buu isugu taagaya ha buu ku waqfinaya wain kaanat hadday tahay fii mufradin mufrad hadday tahay fala afsaxu sida fasaaxada badan alwaqfu bilahi in lagu waqfiyo weye naxwu raxma wa shajara wa bacduhum qaar ka mid a carabta yaqifu wuxuu isugu taagayaa bitaita waqad qara'a bihi waxaaba akhriyey bacdu sabca fii qowlihi tacaala ina raxmat اllahi qariiba min almuxsiniin ayay markaa akhriyeen raxmat bitaabay markaa ugu joogsadeen halkan shekh wuxuu ka warramaya raximah llah ismigii manquuska markuu soo dhameeyey waqfigiisii si la isugu taagayo ayu halkan wuxuu noo sheegayaa ismiga ta ay u dambayso awtaanita ay u dambayso ismiga tautaanis ay u dambayso laba loo kala qaada taadi inay tahay saakino ee inay tahay mutaxarika hadday saakinata waxba laga bedeli mayo oon ficil ha gasho ama xaraf ha gasho qaamat jalasat akalat taasaa lagu waqfinaya xarafki baa lamida rubat haddii ay saakino tahay weeyaan hadday saakino tahay taasaa la yeelaya yani ha markaa loo qalbin mayo ha loo bedeli mayo sidaas markaa ha damiirkii aysan ugu dhehgelmin ha lagu waqfin mayo oo qaamah iyo rubah la odhan maya qaamad iyo rubat ayaa la odhanaya qaamad iyo rubat ayaa la odhanaya waa bita in lagu waqfiyo hadday mutaxarika tahay hadday mutaxarika tahay jamac hadday gasho waxaa loo kala qaada inay jamac gasho inay mufrad gasho jamac hadday gasho waxaa lagu waqfinayaa bita ta lagu waqfinaya alwaqfu bita waa in markaa ta lagu waqfiyaa weye oo marka sidaas ayaa loo daynaya muslimaat muminaat qaanitaat taa'ibaat caabidaat haddii la waqfinayo bita baa lagu waqfinaya qaar ka mid a waxay ku waqfiyeen bilhaai bay ku waqfiyeen bilhaa ayay ku waqfiyeen oo marka taadi in ha loo qalbiyo carabta qaar ka mid ah ayaa marka laga soo laga soo sheegay oo hadalladooda waxaa ka mid hadallada laga soo wariyey dafnu lbanaah dafnu lbanaah ahayd markaasi banaat bita in lagu waqfiyo waxay ku waqfiyeen bilhaa dafnu min almakrumaah ayay akhriyeen dafnu waxay ahayd inay yidhahdaan dafnu lbanaat min almakrumaat marka wbacduhum yaqifu bilhaai luqadaasay ku socdaa waxaa kaloo laga soo wariya kayfa اkhwatu wاlakhawaat wاlakhawaah baa laga soo wariyey kayfa اlkhwatu wاlakhawaah wاlakhawaat bay ahayd ayb kayfa اlbaniin wاlbanaah ayaa la soo wariyey asalkan wuxuu ahaa in markaa lagu waqfiyo bitaa bay ahayd taa waxaa la mid a ah, haddii mufrad ay ku jirto ta'du saakin saxiixan uu ka horeeyo sida ukht iyo jibt oo kale asna marka la waqfinayo bita baa lagu waqfinaya oo jamacay la mid noqonaysaa jamac hadday gasho taadu haday mutaxarika tahay jamacna gasho afsaxu waa inta lagu waqfiyo waxaa taa lamida marka haddii ay gasho mufrad mufradkaasna qabla aakhirka yani taada uu ka horeeyo saakin saxiixa uu ka horeeyo saakin saxiixa hadduu ka horeeyo ayaduna bita baa lagu waqfinaya oo ukhti iyo jibti baa la ohanaya banaat iyo akhawaat taa baa lagu waqfinaya marka luqadan oranaysa ha baa lagu waqfinaya waa luqa markaa qaliilo ah oo markaasi carabta qaar ka mid ah laga sheegay hadaladaasna waa hadalada markaasi laga soo wariyey hadalada laga soo wariyey weeyaan dafnu اlbanaah min almakrumaah ayib kayfa اlkhwaةu واlakhawaah waxaa la mida ah jamcaas mulxaqaadkiisna waa la mid mulxaqaadkiisna waa la mid adricaat iyo markaasi laat waa la waxaa la mida ah hayhaat waa la lat waa lamid yani markaasi sida jamc ayaa markaa bita bita lagu waqfinaya hadday gasho mufrad taadii taad waa mutaxariko mufrad bayna gashay afsax waxaa way in lagu waqfiyo bilha raxma iyo shajara in la yihaahdo raxma iyo shajara in la yihahdo markaasi ha lagu waqfiyo weeyaan qaar ka mida ah waxay ku waqfiyeen bita markaa cagsi jamcan afsax waxaa ah intaa lagu waqfiyo hana waa lagu waqfiyey carabta qaar ka mida ah ku waqfisay waa qaliil mufrad hadday tahay taad mufrad gashana asalku in ha lagu waqfiyo intaa lagu waqfiyana waxaa weeyaan waa markaa la soo naqliyey weeye wa bacduhum ay bacd اcarab sida shaarixu tilmaamayo yaqifu calى naxwi raxma washajara bita cala asalkii ayagoo markaa ku soconaya lanna waqfigan haadan waxaa keensaday waqafkaa keensaday wa ilaa asalku waxay taa in lagu waqfiya ahayd min gayri an yuqlibahaa haan wahiya luqaة fasiixaة waa luqa fasiixa ah in markaas eh, raxma raxmat la yidhaahdo waa luqa fasiixa ah way luqatun fasiixa wa bihaa rusma fi musxaf musxafkay ku qoran tahayba waxaa ka mid ah ina shajarat zaquub ina shajaraha bilha looma qorin bita baa loo qora ina shajarata marka la waqfinaya ina shajarat ayaa la ohanaya ina shajarah la ohan mayo ina shajarat waxaa la mid ah ahum yaqsimuuna raxmat raxmata bita baa loo qoray marka la akrinayana la waqfinayana Eh, waxaa la oranaya ina raxmat hum yaksibuuna raxmat ayaa la oranaya ayib waxaana si akriyey sabcada qeyb ka mid a ah, waxaa weya naafic iyo caasim iyo markaasi xamza iyo ibnu caamir ayaa sida akriyey afartuba bitaa'i bay akriyeen ina raxmat bitaa'i bay akriyeen marka la wakfinaya ina raxmat baa lagu wakfinaya ina raxma la oran mayo siday u qoran tahay ayaa markaa lagu wakfinaya kuwa kale oo markaa qurada kalena waxay markaasi ku wakfiyeen waxa weyaan bilhaa bilhaa ayay ku waqfiyeen oo markaasi bedela taa haa bay ku waqfiyeen marka waa cagsi bay isku yihiin jamaciina afsaxu waa bitaa yani luqaad ka midna waxa lagu soo wariyey bilhaa mufradkuna waa bilhaa luqaad kalena waxa lagu soo wariyey bitaa baa lagu soo wariyey wayuqafu waa isku taagaya calaa maa shayga fiihi ay ku sugan tahay taa u midkay ku sugan tahay waa la isku taagayaa waa la waqfinaya fain kaanat hadday tahay tadu saakinata mid sukuunsan lam tuayir waba laga bedeli mayo waba lagama bedelayo naxu qaamat marka ficil bay gashay qaamat iyadoo markaasi xaraf gashayna waa rubat iyo humat weeyaan yani markaas ha looma bedelayo si markaa damiirkii aysan markaas ugu ekaanin wain kaana hadday tahay tadu mutaxarikata mid xarakaysan fain kaanat fii jamcin jamc hadday gashay naxw almuslimaat oo kale weyan fal alwaqf bitaay ta in lagu waqfiyo weye bacdum carabta qaar ka midna yaqifu bilahi ha buu ku waqfinaya wain kaana hadday tahay tadu fii mufradin kaainatan fii mufrad mid mufrad gashay fal afsaxu sida faseexada badan alwaqfu bilhaai ha in lagu waqfiyo weeyaan ha in lagu waqfiyo naxwu raxma wa shajara wey wa bacduhum qaar ka mid ah yaqifu wuu isu taagayaa bitaai ta buu isugu taagayaa marka luqa daciifa maahan waa luqa markaa fasixa ayada lafteedu in markaasi bita lagu waqfiyo waa luqa markaa fasiixa weeyaan waa luqa fasixa weeyaan waqad qara'a bih sidaa waxaa akhriyey madkuurkaasi bacdu sabcati sabcada qaar ka mida akhriyey sabcada qaar ka mid a waa naafic iyo caasim iyo xamza ibn caamir weeye waxay akhriyeen fii qowlihi tacaala ina raxmat allahi raxmat haddii la waqfiyo bita ayay markaa akhriyeen ina raxmat allahi qariibu min almuxsiniin marka waa marka waa luqa fasixa iyada lafteedu wa salى allahu calى sayidina muxamed wعalى aalihi wa صaxbihi waslm sal اllahu alla ha amaano calى sayidina sayidkan ha amaano muxamedi maxamed ha amaano wacalى aalihi aalkiisa iyo qaraabadiisa ha amaano ama muminiinto dhan wa saxbihi saxaabadiisa ha amaano wasalama alla ha salaamo marka intan waa dheeraad wey waxaa ku nusa qaar ka mid a ku daraya nuskhada ku magacaabay fa ayaa ku daraysa halkaas ayuu markaas inoogu dhameeyey sheekhu kitaabka raximah اllahu tacaala raxmatan waasica